bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala iclam hudiita ana afضل اlminan cilm yuziilu shaka canka wاdaran wayakshifu اlxaqa lidi اlquluubi wayuusil اlcabda ilى اlmaطluubi wuxuu yidhi musanifku iclam ogow hudiita lagu hanuuniyee allow lagu hanuuniyee anna afdala alminan galladaha iyo nicmooyinka ta ugu fadliga badan cilmun cilmi weeyaan cilmiga oo yusiilu zuulinayo ashaka shakiga canka adiga xaggaaga kaka zuulinaayo wadarana wasakhdana zuulinaayo xaggaaga ka zuulinaayo wa yakshifu cilmiga oo faydayo alxaqa xaqa faydayo lidilquluubi quluubta ka u saaxiibka ah u faydaayo wa yuusilu cilmiga oo gaarsiinaayo alcabda addoonka ila almatluubi ay ilaa matluubihi waxa uu dalbayo raadinayana gaarsiinayo ayb muqadamadii baa marka uu ku dhex jiraa xamdigii salligii nebiga iyo markuu ka soo baxay sala اllahu calayhi waalihi wasalam wuxuu gelayaa cilmigan iyo ahmiyadiisa iyo sida ay ahlu cilmigu badan yihiinba muqadamaadka kutubtooda inay ku sheegaan alishtiqaalu bilcilmi fadliga uu leeyahay iyo manaafacaadka cilmigu leeyahay ayb markaa wuxuu yidhi iclam ogow hudiita lagu hanuuniyee allow lagu hanuuniye w anna afdala alminan nicmooyinka iyo galladaha ta ugu fadliga badan cilmun cilmi inay tahay ogowo waa cilmi cilmiga oo yuziilu shaka shakiga zuuliyo canka adiga xaggaaga ka zuuliyo wadaran wasakda shakigana wuxuu ka wadaa maradu shaki wasakdana wuxuu ka wadaa maradu shahwa shahwadu maxaa yeele waa wasak ayb <clears throat> qofka qalbiga wasakhayso marka dambena la madoobaado sida nusuustuba ay tilmaamayso qalbigu haddii uu shahwada la leexdo marad inuu ku noqonayo falaa takhdacna bilqowl fayaطmica aladii fii qalbihi marad ayb tan kalena ilaahay saasoo kale u sheegay wafii quluubihim maradun fazaadahum allaahu maradaa quluubtooda jiraa ku sugan ilaahayna jira uu siyaadiyey falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay qalloocdeen oy leexdeen allah subxaanahu watacaala wuxuu leexiyey uu iilay iyagii quluubtooda ayb marka wuxuu yidhi sidaasuu marka uu u sheegay ashakana wuxuu ka wadaa maradu shaki wadaranna maradu e, shahwa ayuu ka wadaa manaafacaadka marka cilmigayna ka mid tahay cilmi wayakshifu faydaayo alxaqa xaqa faydaayo lidilquluubi quluubta kan u saaxiibka ah u faydaayo xaqa wayuusilu gaarsiinayo alcabda addoonka ila almaluubi ay ilaa maluubihi maluubkiisa adduuniya aakhirana gaarsiinayo yacnii wuxuu yidhi anna minan allaahi ilaahay galladihiisa cala alcibaadi addoommada korkooda uu ku leeyahay kahiiratun weeyaan mid fara badan wa afdalu maa shayka ugu fadli badanoo manna allaahu alla uu galladaystay calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa uu ku galladaystay bihi maagaba huwa isagu alcilmu naaficu weeyaan cilmiga wax anfacaya w ayb cilmiga naafica ah wa calaamatu kownilcilmi cilmiga ahaanshadiisa calaamadiisa naafican inuu yahay cilmigu ku anfacayo inuu yahay calaamadiisa maa dakartu waxaan xusay waaye min annadmi aan ku xusay tixda oo ah maxay tahayna annahu yuziilu inuu zuulinayo can ilqalbi qalbiga uu ka zuulinayo cilmiga naafica shay-ayni laba shay cilmigu inuu naafic yahay waxaa lagu gartaa inuu qalbiga laba shay ka tirtiro uu ka zuuliyo wahumaa shubuhaatu waaye shubuhaatkii washahawaatu waaye iyo shahawaadkii cilmiga haddii shubuhaad iyo shahawaad uu zuulinayo qalbiga ka zuulinayo cilmi naafica ah w waa labadii jiro ee ugu darnayd ee qalbiga la soo gudboonaanaysay waaye marka haddii quwo cilmi iyo quwo casiimo labadaa casiimo iyo cilmi labadaba layskugu daro qofku wuxuu noqonayaa marka qof cilmiga uu leeyahay cilmi naafica ah uu yahay nebigana ilaahay buu ka magangeli jiray cilmiga aan wax wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakhshac wamin nafsin laa tashbac wamin dacwatin laa yustajaabu lahaa cilmiga aan wax wuxuu isugu jiraa mid asalkiisaba uusan babannaanayn in la barto iyo mid asalkiisa hore uu ammaanan yahay oo cilmigii shareecada oo kale ah laakiin qofkii uunan ku dhaqmaynin oo maanic iyo wax lamida ah intuu ku qumo ee markaas qalbigiisiyo xun iyo shubhe iyo shahwo ay ka leexiso cilmigii sidaa darteed marka cilmiga isagu uu anfacayo laakiin qofkii isaga shumi ku jira darteed uu la anfici waayey ayb fashubuhaatu shubuhaadku shubuhaadku da waa bidcooyinka iyo waxyaabaha la midka ah fashubuhaatu shubuhaadku tuuriu waxay dhaxalsiisaa qofka ashaka shaki washahawaatu shahawaadkana tuuriu waxay dhaxal siinaysaa darana alqalbi qalbiga wasakdiisa inuu wasaqoobo ayb wa qaswatahu iyo qallaylkiisa ayay dhaxal siisaa wa tuhabbitu waxay qofka ka ta'ahurisaa oy ka dib marisaa albadana jirka waxay ka dib marisaa can aacaati aacaadkii jirkiina inuu daacaadkii la yimaado way cuslaysiinaysaa shahawaadku marka waxay tahbiit bay ku ridaano way cuslaysiiyaan wa tuhabitu way cuslaysiinaysaa albadana jirkii can idaacaati bay ka cuslaysiinaysaa daacaadkii ayb labadii cudur marka waxay keeni lahaayeen buu kuu sheegay fa calaamatu lcilmi annaafici cilmiga naafica calaamadiisa annahu isagu waxaa weeyaan yuziilu wuxuu zuuliyaa ou tirtiraa haadayni almaradayni labadan jiro alcadiimayni ee waaweyn wayujlibu lilcabdi addoonkana wuxuu u soo jiidaa fii muqaabalatihimaa iyaga kasoo horjeedkooda shay-ayni laba shayba usoo jiidaa addoonka wahumaa alyaqiinu waa yaqiinta alladii yaqiinta oo huwa ضid shukuuki shakiga ka soo horjeedo midna yani cilmiga naafica waxna waa zuuliyaa oo waa shakigii waxa uu zuulinayo cagsigiisiina waa keenaa oo waa maxay yaqiintii wa ayb taamu iimaanka dhammayska tiran almuusilu lilcabdi addoonka gaarsiiyo likulli maطluubin shay kastoo la dalbo ee wanaagsani ayb gaadhsiinayo waaliimaanu taamu iimaanka taamka dhammayska tiran almuusilu lilcabdi midka addoonka gaadhsiinayo waayo likulli matluubin shay kastoo matluub ah la dalbo almuhmiru weeyaan midka midho dhalinaya lilacmaali saalixati acmaasha susuuban ayb alladii kii weeyaan huwa isaguba diddun cagsi u ah lishahawaati u ah ayb ayb ama acmaasha saalixaadka ah shahawaadkii bay did u yihiin cagsi u yihiin fakullama sdaada alinsaanu mar walba uu insaanku kororsado min alcilmi naafici cilmigii naafica xaggiisa uu ka kororsado xasala lahu waxaa u xasilaya kamaalu lyaqiini yaqiin dhammaystiran wa kamaalu liraadati doonis iyo rabitaan dhammaystiran oo khayrku uu rabo markaa qalbigiisu la jiro walaa tatimu ma dhammaystirmayso sacaadatu lcabdi addoonka liibaantiisa ilaa biijtimaaci haadayni اlamrayni labadan arrin kulankooda mooyaane si kale sacaadada kuma dhammaystirmayso oo labada amar marka waa maxay yacnii yaqiin kaamila iyo iraado kaamila nacam ah oo cilmiga naaficana labadiiba keeno yaqiinta kaamilkaana shakiga ayay riixaysaa iraadada fiicanina jawaarixdiibay waxay u hogaaminaysaa daacada rabbi nacam waa labada marka sheego uu ku dhisan yahay kitaabka alimaam ibnulqayim uu alifay oo la yidhaha miftaaxu daari sacaada wuxuu uga hadlaa cilmiga iyo iraadada labadaas oo qofka sacaadadiisana ku xiran culimmadii salafka qaarkoodna waxaa laga wariyey inay dhihi jireen addoonku dariiqiisa wuxuu ugu baahan yahay yaxtaaju ilaa cilmin yuraqiihi cilmi kor uqaado ilaa cilmin yubasiruhu cilmi wax tuso ayuu u baahan yahay wa ilaa himmatin turaqiihi himo isaga kor u qaado iyo cilmi wax tusuu u baahan yahay alquwatu alcilmiyatu waalquwatu alcamaliyatu yaa lka la yidhaahdaa labada quwo dacfiga ku yimaadaa addoonku sacaadadiisana ay kuay yaa ka maqan inta ay quwadoodu ay la eg yihiinna ayay la eg tahay sacaadadiisa ayb marka laba quwo inay kulantaa la rabaa quwa cilmiya iyo quwa camaliya labadaas inay isku darmaan ayb ilaahayna waa miduu ku ammaanay nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi isxaaq iyo yacquub wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacuuba ulil aydi walabsaar inaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra daar ayb ulil aydi walabsaar aragti dheer iyo karti fara badan ilaahayna in la warsadana waana amray nebiga oo waxa uu yidhi idaa kanaza annaasu dahaba walfida faaknizuu antum haulaai اlkalimaat kelimaadka marka wuxuu ka bilaabay allahuma inii asaluka habaata fi اlamri wاlcaziimata cala rushdi ilaa aakhirihi xadiidkii shadaad bn aws ee imaam axmed oo warinayo wa bihimaa labadan ayaana tunaalu lagu gaaraa alimaamatu imaamada fi diini diinka dhexdiisa diinka dhexdiisu inuu imaam ku noqdo qofka oo khayrka isaguna uu dadkii uga horreeyey uga daydo isagana kuwa ka dambeeyey ay uga daydaan labadan baa lagu gaaraa buu yidhi qaala tacaala alla wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaa minhum reer bani israa'iil oo dadkii nabi muuse raacay baa laga wadaayo waxaan ka yeelnay a'immatan a'immo ayaanu ka dhignay yahduuna biamrinaa amarkeenna dadka ku hanuuniyo goormaa a'imo laga dhigayna lamaa sabaruu kolkay sabreen oo ay macaasidii ka sabreen iyo shahawaadkii wa wa kaanuu ay ahaadeen yuuqinuuna kuwa yaqiininaya biaayaatina aayaadkeenna yaqiin iyo sabaraa laga helay hadalkan marka ibnu taymiyana waa ku celceliya ibnulqayimna waa sheegaa fa bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin hadallada marka ibnu taymiya laga haaya saasu ah nacam fa bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin naam imaamada diiniga labadaasaa lagu gaaraa ayb qofka inuu koox iska samaysto amiir ama imaam iyo wax lamida ah ama ay ku sheegaan waa iska dhici kartaa laakiin imaamada dhabteed diinta ah sida lagu gaarayo waa labadan ayb oo la taxqiijiyo ayb walidaalika imaam axmed waxaa la yidhaahdaa imaamnimada wuxuu ku gaaray labadan adduunyadii baa u timid waa iska nacay shubuhaadkii iyo meel walbay uga imaadeen waa riixay iyadana cilmigii iyo wixii ilaahay siiyebuu ku riixay markaas kadib ou imaam axmed ou imaam axmed noqday nacam ayb oo imaam ahli sunnati waljamaaca uu noqday marka shani weyna yaallo ayb ee wax iska maahan yani imaamnimada culummada ay ku gaareen waxa iska yacni yaryar iyo maaha iyo si sahal sahla ah iyo baaalaad wa darajaat اlyaqiini alaaثun yaqiinta darajaadkeedu waa saddex kullu waaxidatin mid kasta aclaa way ka sarrayn badan tahay min alukhraa kale cilmu lyaqiini wa caynu lyaqiini wa xaqu lyaqiin fa cilmu lyaqiini cilmulyaqiinka ka cilmina annaga ogaalkeenna waa al'aana hadda aan ognahay fi ljannati wannaar janno iyo naar haddaan mu'miniinnahay waa ognahay maalan cilmiga aan ognahay iimaanka aan ku ognahay cilmi yaqiina wa caynulyaqiinina idaa warada annaasu dadku hadday u arooraan alqiyaamata qiyaamaha wauzlifat iljannatu jannadiina lasoo dhoweeyey lilmuttaqiina wauzlifat iljannatu baa lasoo dhoweeyey lilmuttaqiina loo soo dhoweeyey waburizat iljaxiimu baa la muujiyey jaxiimo lilghaawiina loo muujiyey kuwii iyagoo og dhumay oo xaqii ka tallaabay oo xadgudbay fa owhumaa ay arkaan jannadii iyo naartii qabla dukhuuli geliddii ka hor ay arkaan caynuliqiina leeraha jannadii iyo naartii markii lasoo dhoweeyo mid kasta la muujiyo indhaha laga qaado cilmulyaqiinkii waa isbedelayaa mu'miniinta ee caynuliqiin baa imaanaysa marka waxaqu lyaqiinina idaa dakhaluuhumaa hadday galaan nin walbaa markuu yani meesha uu geli lahaa gala xaqulyaqiin oo hayaa ayb ilaah naarta ka magan galna waxaqu lyaqiini idaa dakhaluuhumaa hadday galaan waxaasilu daalika intaas marka laysku soo xooriyo oo laysu keeno xaasilku waxaa weeyaan ana alcilma cilmigu shajaratun geed waaye tuhmiru miraynaysa kulla qowlin xasanin war kastoo wanaagsan wa camalin saalixin camal kastoo hagaagsan waljahlu jahliguna shajaratun geed waayo tuhmiru miraynayso oo miro dhalinayso kulla qowlin war kasto iyo wa camalin camal kastoo khabiisin xun isku soo duuduub cilmigu waa geed miraha uu dhalayo uu yahay hadal kastoo wanaagsan iyo camal kastoo wanaagsan jahliguna waa miro waa geed miraynayso wax xun war xun iyo camal xun ma dhici karta marka ummaddan inuu qof jaahila uu toosiye wax suurtagal noqon kara maaha dadkii cilmiga lahaa dhammaantoodna inay waxba toosi waayaan oo ay iyagu qalloocdaan oo intii iyagu isku qiraysa inaysan cilmi lahayn haddana inay wax toosin karaan saas maaha nacam jaahilku waxaa ka yimaado kullu inaa'in bimaa fiihi yandaxu weel walbaa waxaa kasoo duxaya wax ku dhex jiro nacam weelka haddii subag lagu shubo subag unbaa kasoo duxaya nacam haddii wax kaloo qaab daranoo shiiraya lagu shubana wax shiiraya unbaa soo duxaaya ayb marka qofku wuxuusan ahayn ma noqonayo wafaaqidu shayi laa yucdiihi qofka isagu wuxuu la-yahay oo isagiiba waaysan yahay qof ma siin karo la ayb waxa marka waxaa wanaagsan in laga doono meesha ay jiraan haddii meeshaa laga weecdo meel kale laga doono waxaa weeyaan konton sano iyo boqol sano waa un wada laga qalloocday unbay iska ahaanaysaa ayb jahliguna marka hadal walbo xun oo la yidhaahdo la kahdo oo dadka ahlucilmigu kahdaan wuxuu ka imaadaa un keliya jahli camal kastoo laysyiraa war oo dadku yacni dadkii ahlu iimaanka ah ay ka fara wuxuu ka dhashay waa un jahli nacam camal walba iyo qowl walbao la ammaanana wuxuu ka dhashaa waxaa weeyaan cilmi ayb cilmigu marka waxaa weeyaan asaasu kulli shay ayb qofka marka daalib cilmiga ama nin walboo saalig ah oo rabo inuu waddo fiican qaado sabiilu najaah inuu maro rabo waa inuu cilmiga barto shay fiqhigiisa iyo sidiisa aadan garan karin yacnii inaad fadligiisa keliya wax ku hesho aad bay u adag tahay nacam markaan gaarno alumuuru bimaqaasidihaana waa arki doonnaa camalku inuusan ansixi karin haddaanba camalkii la tasawuri karin sidiisa saxda ah aan loo tasawuri karin asalkiisa in niyadiisiiba aanu camalkiiba sida ku ansaxaba ay adag tahay waidaa kaana alcilmu cilmigu haddii uu yahay bihadihi lmahaabati darajadan meeshan uu joogo fayanbaqii lilinsaani insaanka waxaa u haboon an yaxrisa inuu dadaalo kula alxirsi dadaal dhammaantiis wayajtahida uu dadaalo fii taxsiilihi cilmiga xasilintiisa wa an yudiima inuu daa'im yeelo alisticaanata kaalmo weydiisasho bilaahi alla uu kaalmo weydiistana inuu daa'imo waqtigiisa ku daa'imiyo wayabda-a wa an yabda inuu bilaabo cilmiga bil ahami ou ka bilaabo kan ahamka ah fal ahami kan sii ahamkaa minhu isaga ka mid cilmiga isku darajaad maaha isagii baa kala ahamsan alaham falaham ayb oo alaham waxaa noqonaya tawxiidkii oo kale maxaa ku sii xigaya marka acmaasha furuudul acyaanka ah oo adiga marka cayn ahaan lagaaga rabo bacda tawxiid salaada iyo kale waaye iyo wixii la midka ahe inaa kuwaasna marka aada xoogga saarto sidaa marka cilmiga aa ugu gudubtid ee baab fardu kifaaye ah haddaad waqtigaaga ku dhumayso maalan adigiina baabkii farducaynka ahaa fiqigiisiina kaa maqnaado taas marka cilmigii darajaadkiisii oo laga boodaayo iyay iska ahaanaysaayb oo marka hore yacni waxay tahay tawxiidkii kelimatu laa ilaha illa allahu macnaheeda kelimaddaa wax burin karo inaad fahamsan tahay uma haddana waxaa kusii xigaayo salaadii iyo sidii ay tahay ayb wahaakada iyo culumtii markaas qofka u furi karto baabkaas wamin min ahamihi wa ahami اlculuumi culuumka culuumta kuwa ugu muhiimsan ama ahamkii waxyaabaha ugu muhiimsan macrifatu usuulihi baa ka mida fahamka cilmiga usuushiisa oo la barto usuulkana marka fiqiga ujeedaa nacam ayb wa qawaacidihi wa qawaacid اlfiqhi fiqhiga qawaaciddiisa waa kan qawaacid fiqyaha allatii taas oo tarjicu masaa'iluhu masaaishiisu cilmiga masaa ay noqonayaan ilayhaa kuwan xaggooda ay u noqonayaan masaa'iluhu waa ogooda tarjicu faacilkeeda waa meesha marka tarjicu masaa'iluhu masaa'ilulcilmi baa noqonayaan xaggay u noqonayaan ilayhaa ila alusuuli waalqawaacidi usuushi iyo qawaaciddii bay u noqonayaan sheekhu marka wuxuu ku leeyahay furuucdii iyo masaa'isha adiga dhaqankaaga iyo axkaamtii takliifkiga ku saaran masaa-isha mufasalaadka ee yani eh, adilada tafsiiliga ah meeshii ay usoo noqonaysay bara marka hore oo xaggay usoo noqotaa usuululfiqhiga iyo qawaacid fiqiyaha labadan markaad si fiican u fahamto tafaasiisha masaa-ishana fahamkeedu waa helaysaa cilmiga haddaan marka laga bilaabin meeshaan yani <coughs> culimmadii hore qaarkood baa waxaa laga wariyey qofkii man xurima alusuul qofkii usuusha laga hoojiyo waxaa laga hoojiyey xurima minhu eh, alusuul qaradkii iyo ujeeddadii uu lahaa inuu gaarana waa laga hoojiyey yacnii qawaaciddii iyo usuulki usuushii qofka haddii laga hoojiyo uu fahmi waayo madluub inuu gaarana waa laga hoojiyey qofkaas nacam maanta dhan haddaad yacni masaa'il tafsiilaad iyo aada baranayso labadan fanina aada yacnii lagaa hoojiyey oodan waxba ka garanaynin weligaa yacnii faqiih inaad noqoto ma suuroobaysa marka wuxuu ku leeyahay min ahami alculuum kan aan kuu soo wadaa ka mid ah walidaalika culummadu waxay yidhaahdaan furuucda iyo usuusha keel in la hormariyaa ay wanaagsan tahay qaar waxay leeyihin waxaa fiican usuusha usuulfiqiga la baranayaa uma markaasaa furuucda la bartaa qaarna waxay leeyihiin kitaab yar ile furuucdii cibaadaadkiia ku tacalluqee horta kitaab yaroo cibaadaadkiisa uu ku saxo ha barto laakiin kadib waa inuu marka usuushii iyo qawaaciddan iyo barto si fiqigii uu ugu noqdo qof yacni markaas cilmi u leh naam dalabatulcilmiga marka labadan fanni waa iska laalaabeen meelay iska dhigeenba nacam qaarna waxaad mooddaa inay u dhaafeenba dad ay u yaqaanaa dad marka yacnii dad ama nooc khuraafo ah ay ku jirto u hormaray darteed inay intay u duuduubeen meel iskaga dhigeenaad aad mooddaa nacam cilmigu ama nin fiican ha barto ama nin xun ha barto cilmi waa cilmi un isaga mar walba adiga waa ku sugayaa haddaad adiga fiican tahay adiga maa baratid haddaad dadka anfacaysa ayb haddii marka adiga aada baran weyso dadkii sidaas ay baran waayaan waxaa lagu qasbanaana marka dadku inay dadkii yaqaana ay ka bartaan markaas cilmigaas ayb anigiina ma baranaayo mana raba inaan barto kii yaqaanayna nooc waxaan ku sheegayaa marka bidcan ku tuurayaa cilmigaasna marka in laga bartana ma aha see la yeelaa marka dadku marka ma waxay ahaanayaan fiqhi la-aan maya ma ahaan karaan dadka fiqhi la-aan laakiin yaa u noqonaya faqiih markaas midkaasaa u noqonaya isagiina waxbarashadii seegay dadkiina seejiyey isagaa xalaashii xaaraantii gacanta u ridanaya markuu xalaashii xaaraanta gacanta u ritana muxuu noqonayaa marka kuwii nebigu uu sheegayoo xataa eh, itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu su bغayri cilmin fadaluu adaluu ayb waxa socdana cariga jirana kaasay u badan tahay ruuxaan yacnii fiqhi furuucdiisna baranin rabinna inuu barto qawaaciddii fiqiga aan baranaynin usuulkii aan baranaynin oo haddana inuu caalim noqdo rabo dad wax u sheego ou rabo nacam oo isagu uu qur-aan fasiro rabo xadiidkii inuu isaga fasirou rabaa xalaashii xaaraantiina dadki inuu u jawaabo rabaa nacam waa ninkii nafsadiisa u danaynaayo inuu wax waxbarto rabow dariiqaas ka leexan oo culuumta muqadamaadkooda baro oo ku dadaal ayb haddii aad rabto inaad yacni waxbarato ama daalibu cilmi rasmiya inaad noqoto aad rabto hana jiraan dad adiga kaa aqoon badanoo wax ka barato ayb laakiin nin isagii aqoon malihiioo jah jahl jaahil baan ahay dhahaayo dadkii aqoonta lahaayo darii yacni meeshii uu joogay joogana aan waxba ka faa'iidaysanaynin wa rubamaa laga yaaba inuu cajalaad iyo wax u dhudhuunto nacam qofkii uu dhibsanayo inuu dhegaysto yaa laga yaabaa si kale inuu u dhegaysto dadba nacam allahu almustacaan ayb isagiiba hadhow marka bidco iyo sunowna hadhow ka jawaabaa tabdiic iyo tafsiiq iyo takfiiru ku dhex jiraa yani dadka culumta aada yacni lagu aqoon karo ama lagu yaqaano uun ka faa'iidayso haddaad doonto qof mucayana haddii adiga aadan rabin ka kale ka faa'iidayso haddaad doonto nacam laakiin anna wax ma aqaano beledkanoo dhanna qof wax iga badiyoon ka faa'iidaysanaya male haddaad tiraahdid wixii daalibu cilmi lagu yaqaanay ma ma joogtid ayb marka usuushii qawaaciddii baa ugu ahamsan buu yidhi allatii tarjicu masaa'iluhu masaa cilmiga ama fiqiga masaa ay u noqonayaan ilayhaa usuushan iyo qawaaciddan falihaadaa qultu saas darteed waxaan idhi buu yidhi faxris calaa fahmika lilqawaacidi jaamicati اlmasaa'ili shawaaridi litartaqii fi اlcilmi khayra murtaqى wataqtafii subla aladii qad wufiqa wahadihi qawaacid nadamtuha min kutbi ahli اlcilmi qad xasaltuha jazaahum اlmowlى cadiima اlأjri wاlcafwa maca gufraanihi wاlbiri faxris dadaal buu yidhi calaa fahmika fahamkaaga aad fahamto korkiisa ku dadaal lilqawaacidi aad fahamto ku dadaal qawaacidda oo jaamicatilmasaa'ili masaa-isha tii kulminaysa ah ururinaysay ah masaa-ishii day-ashawaaridi fakfakanaysayoo keli keli gooni gooni u baxaysay masaa-isha gooni goonida u baxdo qawaaciddii jamcinaysayoo meeshay kusoo ururaayeen inaad fahamto ku dadaal uu ku leeyahay almasaa'il ashawaarid waxay tahay masaa mucayanka oo yacnii eh, midmidda ah nacam masaa-ishii marka keli keliga ahayd qawaaciddii ururinaysa jamcinaysa inaad fahamta ku dadaal haddaa ururiso qawaaciddaa fahamkeedana qawaaciddii ururinaysa aad ku dadaasho furuucdii waa haysataa markaas litartaqii saa u korto markaas litartaqiya inaad markaa fuusho ood korto fil cilmi cilmigii a ugu korto dhexdiisa khayra murtaqaa khayra irtiqaa'in koridta ugu fiican saa ugu korto ayb murtaqaa marka waa irtaqaa buu ka yimid marka waa waa ficil maa zaada cala hulaaثi waay ficilku haddii marka hulaaثi uu ka zaa'id noqdana masderkiisa miimigo mafcal iyo mafcilkii iyo ahaan jiray wuxuu ku yimaadaa ismigiisa mafcuul wasnigiisiibuu ku imaadaa ayb taasaa marka hadda lagu keena khayra murtaqaa ay khayra irtiqaa'i maxaa yeele waa ficil marka hulaaثi ka zaa'id ah hulaaثiga marka ficilka ka zaa'idka masderkiisa miimiga haddii la rabo ismigiisa mafcuul laftirkiisa u noqonayo masder miimi ah halkan marka waxaa laqbaynaysaa marka masder ahaan baa laqbaynaysaa litartaqiya saaad markaa u fuusho filcilmi cilmigii dhexdiisa aa ugu fuushid khayra murtaqan khayra irtiqaa'in fuulid midda ugu wanaagsan oo meel fiican baa ka soo bilaabaysaa meel fiican baad u fuulaysaa ayb haddii kale laakiin tan aadan baranin oo masaa-isha a ah ku boodid uun ma fuuli kartid meel fiican wa taktafii aa ah, markaa u raad raacdid subla ladii kii jidkiisa qad wufiqa la waafajiyey cilmiga midkii cilmiga la waafajiyey waddadii uu mari jiray ninkii muwafaqa ahaa waddadiisa saa u raad raacdid wa haadihi tanina waxa uu yidhi qawaaciddu qawaacid weeyaan nadamtuhaa qawaaciddaasoo aan taxay xaggeen ka taxayna min kutbi ahli ahlilcilmi ahlucilmiga kutubtooda xaggooda aan ka soo tixayo ayb taa oo qad xasaltuhaa aan soo xasiliyey jazaahum lmawlaa allaha mawlaha ilaahay subxaanahu watacaala ha u abaalmariyo culummadaasi cadiima alajri ajarkan ugu weynin badan ilaahay ha abaalmariyo waalcafwa cafis ha ku abaalmariyo alle jazaahum lmawlaa allaha mawlaha ha ku abaalmariyo alcafwa cafis ha ku abaalmariyo mac gufraanihi dembi dhaafkiisana lala qabo walbiri iyo isaanka ayb maca albiri maca ixsaanihi lala qaba wahaadaakan ayb wاlmru arrinku haadaakan waay lianna macrifata alqawaacidi sidaan weeyaan arrinka oo maxaa yeelay lianna macrifata alqawaacidi qawaaciddoo la garto min aqwa alasbaabi asbaab midda ugu xoog badan kuwa ugu xooga badanay ka mid tahay litashiili litashiililcilmi cilmiga sahlidiisa asbaabta cilmiga sahasho waxaa ugu xoog badan qawaacidoo la barto la ogaado wa fahmihi cilmiga fahmkiisa wa xifdihi cilmiga xifdintiisa tan ugu sahlidda badan waa asbaabta tan ugu xooga ugu cilmiga sahlaysay fahmkiisa iyo xifdigiisa sababtana lijamcihaa qawaacidda ururinteeda darteed almasaa'ila masaa-ishii ay ururinaysay almutafariqata kala tagtagsanayd bikalaamin war ay ku ururinaysaa warka oo jaamicin wax kulminaya war gaaban oo wax kulmiyey ku kulmisaa faslun hadduu bilaabayaa marka waniyatunaa shardun lisaa'iri اlcamal biha asalaaxu wاlfasaadu lilcamal qawaaciddan marka fiqiga madhabka markaan fiirino shan qaacidaa fiqigu ku dhisan yahay shan qaacido ayuu ku dhisan yahay kuwa kale waa iska jusiyaadoo kalewa shanta qaacido ou ku dhisan yahay madhabkaan yeerinaynaa ayb musanifkuna waa uu sheeg sheegayaa shantaa qaacidada koowaad waxaa la yidhahdaa alumuuru bimaqaasidiha alumuuru bimaqaasidiha umuuraha iyo arrimuhu waxaa laga fiiriyaa ama ay ku taabagalaan maqaasidooda niyadooda waay macnaha umuuruhu marka waxaa lagu ictibaariyaa oo laga fiiriyaa niyada alumuuru bimaqaasidihaa baa la yidhaha qaacidadaas naam waa mid hadda uu ka bilaabay isaga laftirkiisa naam waana midda ugu saamaynta badan fiqiga qaacidada labaad waxaa la yidhaha alyaqiinu laa yuzaalu bishaki alyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiin shaki laguma zuuliyo haddaad yaqiin haysato yaqiintaa lagama tegaayo shaki dartii loogama tegaayo xadiid badan baa kusoo aroortay mid walbaa daliilkeeda markaan iyada gaarinaan ka hadlayna midda labaad waxay tahay oo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki iyo waxay u keensadaan xadiidkii midkiin haddii salaada dhexdeeda ishka <coughs> shaki iyo ishkaal uu ku yimaado akharaja minhu shay-un bal inay wax ka yimaadeen iyo in kale falaa yansarif salaada iyowna shakigaas uga bixin lianna yaqiin oo haystaa salaada yaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan alimaamu nawowi wuxuu leeyahay asal iyo qaacido waayo yihi xadiidkan tan saddexaad qaacidada saddexaad waxaa weeyaan almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiidaa fudayd mashaqadu waxay keenaysaa ay soo jiidaysaa taysiir iyo fudaydin maxaa xaggee laga qaatay marka laa darara walaa diraar waxaan ujeedaa almashaqatu tajlib taysiir cafwan waxaa laga qaatay xadiidkii cimraan iyo kale salli qaa'ima fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin <clears throat> qaacidada afaraad waxaa weeyaan addararu yuzaal addararu dararku yuzaal waa la zuuliyaa dararka adararu yuzaal isagana laa darara walaa diraar yaa xadiidkaasaa marka laga qaatay yani sharcigu marka dararku waa zuuliyaayo dararka ma keena isagana haddii uu yimaadana dararkii waa zuuliyaa qaacidada shanaad waxay tahay alcaadatu muxakamatun caadada iyo curfigu waa mid wax lagu dhisto iyadana oo yacni wax lagu xukumo wax lagu dhisto caadada iyo curfiga marka maxaa laga wadaana curfiga meelo badan baad arkaysaa iyadoo laleeyahay shaygaas wixiisa yariy wixiisa badan waxaa loola laabanayaa curfiga masaafadaas dherarkeeda gaabnideeda curfigaa loo celiyey waxyaaba badan oo curfiga loo celinaya arkaysaa oo fiqiga dhexdiisa shantaas qaacidaa fiqiga madhabka shaaficiyada uu ku dhisan yahay cizi bin cabdisalaam isaga wuxuu yidhi fiqhigoo dhan waxuuba ku dhisan yahay laba qaacido bes intanoo dhan laba qaaciday isku hoos imaanaysaayb oo waa maay marka wuxuu ku dhisan yahay buu yihi fiqigu ictibaaru اlmasaalixi wa dar-u اlmafaasidi ictibaaru اlmasaalixi masaalixdoo la fiiriyo iyo wa dar-u mafaasidoo la riixo la joojiyo qawaaciddan shantaana labadaas unbay soo gelayaan qaarkoodna waxay yidhaahdeen hal qaacideaba lagu soo aruurin karaayo ictibaaru lmasaalixda masaalixdoo la fiiriyo ilaa ictibaaru lmasaalix waxaa ka dhalanaysa darulmafaasid iyadayba soo gelay bay dhaheen calaa kullin marka adu shantaas qaacida iska qabso marar badanna waa arkaysaa iyadoo masaa-ishii fiqiga iyaga loo celinaya qawaaciddan inta kale marka waxay noqonayaan qawaacid iska fudfududay noqonayaan oo iyagu jusiyaad iyo ka warramayaan ayb intaa markaa ogaatay kabacdi musanifku wuxuu yidhi waniyatunaa annaga niyadeenna shardun shardi weeyaan lisaa'iri alcamal camalka intiisa camalka dhammaantii ayb iyay u tahay lisaa'ir alcamal camal oo dhan alsalaaxu salaaxi iyo walfasaadu fasaad lilcamali camalka uu hagaago ama uu fasaado salaax iyo fasaad camalka u sugnaanayo bihaa iyada bihaa biniyaati niyaadkiibuu ahaa ayuu ku ahaanayaa halkan marka alumuuru bimaqaasidiha qaacidadaasuu galay qaacidadaani marka alumuuru bimaqaasidiha waxay ku dhisan tahay xadiidkii inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat acmaasha waxaa laga fiiriyaa ama ay ku ansaxdaa niyaadka unbis ayb isaguna muxuu yidhi biha asalaaxu wاlfasaadu lilcamal ayuu isaguna yidhi <coughs> walidalika alimaamu shaafici wuxuu yidhi toddobaatan baab oo fiqiga u xadiidkaas soo gelaa inama alacmaalu biالniyaat ayb cabdiraxmaan ibnu mahdina wuxuu yidhi soddon baab suyuudina waa tiriyey toddobaatanka baab uu gelayo isku dayey inuu tiriyo alashbaah nadaa'irka ayb halkaasuu marka ku tiriyey waxay soo gashaa marka cibaadaad oo dhan baab اlcibaadaat kulligiis waa soo gelaysaa niyada alumuuru bimaqaasidiha waxaa kale soo baabulcibaadaadkii marka waa awaamirtii iyo yani waajibaadkii iyo sunankii waay waa soo gelaya waxaa kaley soo gelaysaa mubaaxaadkii oo dhan waa soo geli kartaa oo say ku soo gelaysaa shayga mubaaxa haddaad niyo fiican ula timaado ajar baa ka heleyna niyadiisoo mubaaxiina marka meeshaasoo ma soo gelin ay soo gelaysaa muxaramaadkii manhiyaadkiina waa soo geli kartaa say ku soo gelaysaa manhiyaadka haddaa ka dheeraato aa uga dheeraato adoo yacnii ilaahay ugu dhowaanaya aada ajar ka heshido ixtisaab waa lagu qoraa ajarkii maalan macsidii waa rabootay ilaahay dartii baa uga hartay ajar baa lagu dhigaana xadiidkii xadiidulqudsigii muxuu ahaa inamaa tarakahaa min jaraaya uktubuu licabdii xasanatan addoonkaygu xasano u dhiga intuu macsi niyaystay hadduu aniga dartayba uga tegay hala jer ha loo dhigo niyadii waayo marka laakiin hadday macsida kuguba soo dhicinba ama adigii markaas yacnii niyadaadiiba aynan soo gelin aa ka tagtay dembi adiga ma lihid laakiin niyadii ajar maadaama niyo aysan oolin ajar ma leh khamri inaa cabto hadduunanba kugu soo dhicinba dee nin khamro cabay ma tihid oo aakhiro loo qabsanayo hadda adiga laakiin ajar ma leh ayb haddii laakiin intay kugu soo dhacdo ilaahay darti a uga tagto ajar baa leedahay niyadaana ajarka ku leedahay baabkii maniyaadkiina saasay kusoo gashaa mucaamalaadkiina way soo gashaa meelo badan oo ka mida nacam oo nikaaxa iyo dalaaqa iyo dihaarka iyo abwaabtaas meelo badanay kasoo gashaa nacam sariixa iyo kinaaye iyo waatan loo qayb qaybsho nacam kinaayadii marka niya loo baahanaya nacam waa soo gelaysaa nacam aymaanta dhaaraha iyo dhaartu way soo gelaysaa mararka qaar baa niyo loo celiyaa iyadana nacam niyatulxaalif iyo niyatulmustaxlif iyo baabkaana waa ku arkaysaa nacam buyuucdii iyo meelo ay kasoo gelgeli karta iyaguna waa jirtaa nacam calaa kullin marka niyaadku meelo fara badan bay saa darteed ay kusoo galaan turuugta laakiin waxyaabaha laga tago oo in laga dheeraado loogu talagalay iyo wixii macna tarki leh isagu niyadu shardi uma aha ogow waa soo gashaa iyo shardi kala laba waa waxyaabaha xaaraantoo laga dheeraado niyo uma baahno ayaga laakiin niyadu ajirkaa ku xiran ogow ajarka hadhow niyad niyadii bay ku xirnaanaysaa ayb qofku hadduu hadda zino iska dhaafo iyo hadduu yacnii khamri iska dhaafo ma la dhahaayo tarkigaagu wuxuu ansaxayaa marka aad niyeysato inaadan khamro cabin ma la dhahayo sidaa macna tarkina waxaa le najaasadoo layska zuuliyo kale isaalatu najaasa niyo uma baahno maxaa yeeley awal waxay shabahdaa tarki nijaasada in laga dheeraadaa awelba lays amray marka tarkigaasina uma baahna niyo uma baahna marka turuugta niyo uma baahna uma baahno shardi uma ahan aan ka wadnaa laakiin hawaabkeeda marka la rabo waa loo baahan yahay niyadii kale marka waa waxaa weeyaan niyadu faa'iidadeedu waa maxay hamarada niyada waa maxay hamaradeedu waxaa weeyaan laba shay tamyiizu اlcibaadaati can ilcaadaat cibaado iyo caado in la kala sooco ayb cibaado iyo caado see lagu kala soocaa qubayskii maalan janaabo inaad ka mayranayso iyo inaad qabowsi iskaga mayranayso maxaa kala soocaya niyada niyadii ayaa kala reebaysa oo kala soocaysa maxaa yeelay camalkan daahirkiisu waa biyo isku rogid <clears throat> ninkanna biyo waa isku rogay kanna waa isku rogay maxaa kala soocaya niyada idan marka shay kastoo caada ahaanna u dhici karo cibaada ahaanna u dhici karo laabudda min niyatin si loo kala sooco caadadii iyo cibaadadii soonkii baaba ka mid a soonka soonka caada ahaanna waa u dhici karaa cibaada ahaanna waa u dhici karaa qof baa cuntadaba iska inuu iska dhaafo rabo maalan dhakhtar baa wuxuu leeyahy waxba ha cunin intaasoo saac labayo toban saac waxba ha cunin buu dhahaya ninkaas waa sooman yahay ma la dhihi karaa marka ma soonno maxaa ka dhigay marka inuusa soomanayn niyadii baa ka dhigtay wuxuu iskaga ah, afxirkiisu wax caado ku yimid waa cibaada ku tacalluqaya maaha shaygii marka aan si kale u dhici karin ilaa cibaado maahan aan si kale u dhici karin haddaan rutabka iyo midda soo socota loola dan lahayn niyo uma baahanayn kan labaad waxaa weeyaan tamyiizu rutab alcibaadaat niyadu waxay tartaa cibaadaadka darajaadkooda in la kala sooco iyadaa kala soocayso farad iyo sunno maxaa ku kala soocaysaana laba ragcaad tukanaysaa subaxana waa labo salaada sunnadana waa laba ragco maxaa kala soocayana niyadaa kala soocaysan ayb oo waxaan inay farad yihiin inay yihiin sunno ayb taana marka cibaada way kala socdaa ayb umuurihii marka cibaado maahane aan si kale u dhici karin oo caado aan u dhici karin wax hadda rutbo kaleoo lagu kala saarayana aysan jirin oo rutab iyo aan kala lahayn niyadu shardi uma aha maxaa ka mid a ah waxaasoo kale aadaanka aadaanku caadatan ma u dhici karaana ma u dhici karo cibaad ahaan unba u dhacaa bis aadaan aadaan sunno iyo waajib kale ahna ma jiro lakala sooco maanta ay niyo kala soocdo walidaalika aadaanku niyo uma baahna marka niyada marka faa'iidadeedu iyada taas waniyatunaa wuxuu yidhi marka niyadeennu shardun weeyaan shardi lisaa'ir alcamal camal dhammaantiisay shardi u tahay sharduntaana marka shaaficiyadu niyadu shardi miya mase waa rukni bay isku hayaan kaiir minhum waxay rajaxaan niyadu inay rukni tahay wa bacduhumna waxay rajaxayaan inay shardi tahay shardi iyo ruknina farqiga udhexeeya waa kala garan kartaayo shardigu waa mutaqadim rukniguna waa shayguu ku dhex jiraa iyagu marka waxay leeyiin niyadu shaygayba ku dhex jirtaa ma kala baxsana ayb niyadu marka shay mutaqadima maahane waa shay shaygiiba ka mid ah ayb walidaalika marka kutubta furuucda maxay qoraan mar wa arkaanu salaati amaaniyata cashara anniyatu arkaantiibu kusoo daraan ayb niyadaas marka acmaasha oo dhan waa inay bilowgeeda kala xiriirsato bilowga inay kala xiriirsato ilaa marka laga reebo soonka soonku isagu waxaa bannaan <clears throat> waktigii oo waajibayoo la gaarin in la niyaystaa bannaan caawa markaad seexanaysa haddaad niyaysato soon soon berri inaad soomaysa ma ku guda jirtaa marka adiga soonkii may weli lama gaarin waagu markuu berri u bilaabmaya haddaa iska soo kacda haddaad doonto waa iska cabi kartaa waa iska cuni kartaa soonkaas maaha qawaaciddii <clears throat> marka waxaan nihi wax baa laga soo reereebaa soonku waxaa kale u dhici karaa soonka sunnada ah ni camalkii oo la gudagalay kabacdi waa dhici karaa soonka sunnada ah barqadii baa iska niyeysan kartaa naam haddaad waxba soo cunin subaxii naam haddaad soo quraacanin subaxii afar saacoo kale markii la gaaro war maanta aanba iska sooma waa iska dhihi kartaa halkaagaas soonkaaga marka u ka bilaabma ah <clears throat> waana bacda alcamal bacda talabusaa la niyeystay ogow nacam soonka marka isaga waa laga reebaya ayb ayb markaasaa iyadu eh, niyadu inay rukna tahay inay shardi tahay waa kaa aلصalaaxu صalaax wاlfasaadu fasaad lilcamali camalka uu fasaado ama uu hagaago bihaa muctabarun weeyaan mid la fiirinaayo kaasi bihaa biniyati niyada lagu fiirinaayo ayb niyadii baa marka lagu eegaa niyadii marka waxaan sheegnay laba shay bay ayay faa'iido laba hamaray leedahay caadadii iyo cibaadadii inay kala soocdo iyo rutab ulcibaadaat meeshaan marka rutab ulcibaadaat ayaa su-aalo badan laga weydiiyaa mid waxaa weeyaan cibaado farad ah in lala niyeysto cibaado kaloo sunno ah cibaado farad ah ayaa waxaa lala niyeysanayaa mid kaloo sunno ah ayb suurooyin bay leedahay taasi marka su suurooyin bay leedahay cibaado farad ah iyo mid kale oo sunno ah baa isla niyeysanaysaa <clears throat> suurada koowaad waxay tahay wax aan keenaynin butlaan faradkiina uu xasilaayo <clears throat> sunnadiina ay xasilayso salaad farad ayaa niyeysatay taxiyatulmasjidna waa la niyeysatay naam taxiyadiina waa xasilayaa faradkiina waa xasilaya masaajidkii baa soo gashay salaadii oo lagu jira aragtay ama adigii baaba maala masaajidkii soo galay salaaddii baaba laga baxay duhur baa rataa inaad tukato waxba taxiyatulmasjid intaada tukanin ayaad waxaa niyeysatay eh, faradkii ayaa niyeysatay taxiyadiina waa la niyeysatay wax buraayana male labaduna waa xasilayaan ayb taas marka waxaa weeyaan farad iyo sunno laysla niyeystay oo labadiiba ay xasileen nooca labaad waxaa weeyaan farad iyo sunaa laysla niyeystay faradkii bis baa xasilay sunnadii meesha waa ka baxday ayb kaasi maalan waxaa weeyaan xaj farad ah buu niyeystay iyo mid sunna ah buu isku niyeystay farad ahaan u dhacaya marka niyadii xajka markaa niyeysanaysa baad farad iyo xaj farad iyo waxaa isla niyeysatay sunno sunnadii meesha waa ka baxaysaa faradka unbaa xasilayb maxaa yeelay haddii adoo xaj farada lagugu leeyahay sunno aad niyeysa lahayd xataa sunnadaasaa farad u dhici lahayd marka inaysan waxba burin min baabi owlaa in yacnii markaa faradku uusan buraynin tadawuci unbaa meesha ka baxaya bis kan saddexaad waxaa weeyaan mid ay sunnadii xasilayso faradkii meesha uu ka baxaayo kaasoo kale marka waxay ku mihaaliyeen shan dirham ayuu qofka bixiyey zakow ula niyeystay iyo sadaqa tadawuca labadaas xoolaha intaa soo bixisaa waxaa ula niyeysatay tan zakadiina ha kuu noqoto sunnana ha kuu noqoto sadaqa tadawuca sadaqadii tadawuca xasilaysa nacam zakadii weli waa lagugu leeyahay nacam ayb taasay ku mihaaliyaan ayb khilaafna male madhabka dhexdiisa midaanoo kale tan afaraad midda afaraad waxay noqonaysaa cibaado farada iyo mid sunnaa isla niyeysatay labadana waa isla burayaan labadaba way isla burayaan waxay ku miaaliyaan qofka masbuuqa ah ee salaada lagala hormaray imaamkiisiioo rukuucsan ama sujuudsan yimid ee hal takbiire la yimid takbiirat lixraam hal takbiire la yimid halkaas allahu akbarna ku niyeystay takbiirat lixraam iyo tii intiqaalka ayuu ku niyeystay imaamkii oo rukuucsan buu yimid allahu akbar buu yidhi nacam niyadiisana marka waxaa ku jirtay takbiiratulixraam iyo tii intiqaalku inay u noqoto waa buraysaa marka wax salaado u jira dee takbiiratulixraamkii burtay tan kalena intiqaalkana waa la buraysaa ilaa intiqaalku salaaday rabtaa soo maha ayb taasay ku miaaliyaan laakiin waxaa kala duwan haddaad takbiiratulxraam keliya u niyeysato hal takbiirana la timaado salaadaada waa jirtaa takbiiratulxraam waa la timid ayb adoo taagan bayna markaas dhacday takbiiratulxraamkiiayb isagu wuxuu sheegayaa takbiiratulixraam iyo tii intiqaalkiibaa hal niyo ku kulmisay hal takbiirana waa samaysay bis suyuui marka taas ku kala miaaliyey wej kale waxaa weeyaan idaa nawaa maca alfardi fardan aakhar laba farad baa isku niyeysatay laba farad ayaa hal niyo ku kulmisay ayb ibnu subki wuxuu sheegay taajuddiin ibnu subki faqiiha wuxuu sheegay in aynan gudmaynin laba farad hal niyo haddaa ula timaado ma gudmayso ayb ilaa fi lxaji walcumra xajka iyo cumrada maaha xajka iyo cumrada isagu hal niyo adoo ula yimid yuu ka ansaxayaa qaarinku muxuu sameeyaa waa waxiisi o dhan baa hal isku ah cumradiina waa waajib xajkiina waa waajib soo maa labadooduba waa waajib hal niyaana kaga filan ayb farad farad kale lala niyeystay oo labadii faradba ansixeen xajkii cumradaa ka jirto yidhi isagu nacan alimaamu suyuudi mid kale ku daray oo waa maxay janaabada iyo weyseqaadka hal yaa iskaga filan weysena ma qabin awel waa janaabootay markaasaa weysadii yacnii iyadoo kaa jaban ayaa janaabana kugu dhacday say ku dhici kartaa in weysadii kuu dhowrnaato janaabana aa ku dhacdo ma dhici kartaa way dhici kartaa n shaaficiyadu waxay leein qofkaon hurdin oo taagan hadday ka yimaadaan yacnii shahwo ka timaado de shahwadu naaqid maaha in lilwuduu suu weyse qabay shahwada manidu naaqid lilwudu ma aha janaabaa ku laasimtay marka qofkaasi waa weysadiina kama jebin saasay ku suuray karaan laakiin iyadoo weysaba kaa jabtay oo weysadii kaa jabnayd baa waxaa dhacday inaad eh, janaabootay janaabada niyadeeda waxaa ku kulmin kartaa weyse qaadkii iyo janaabadii labadaba taasuu marka suyuudi uu sheegay iyo tadaakalaani waa isgelaayaan iyaga ayb khilaaf buu muujiyey laakiin sida asaxa waxaa weyna isgelayaan ayb haddii aad markaa adiga adoo sidaas oo kale aad niyeysato janaabo ood janaabadii ka mayrato waysana waa qabtaa lanna xadadkan asqarka wuxuu gelaa xadaul wejkaasna waa kaas laba farad oo hal niyo lagu kulmiyo labadaasaa ka ansaxayaan oo waa ma xaj iyo cumro iyo janaabo ljanaaba eh, iyo wuu wej kale waxaa weeyaan idaa nawaa ayb cibaadada kayrkeed shay kale cibaadadii iyo shay kale oo aan cibaado ahayn buu isla niyeystay ayb xukunkana isku khilaafayo ayb ayb taasoo kale marka waxay ku miaaliyaan iyadana laba shay oo xukunka isku khilaafsan ayuu ayuu markaasi waxaa weeyaan uu wax ku daray uu la niyaystay maalan xaaskiisiiba wuxuu yidhi anti calaya xaraamun anti calaya xaraamun buu yidhi dalaaq buu niyaystay iyo dihaar laba shay oo xukunka ku kala duwan ayuu isku niyaystay hal shay buuna yidhi maalan naagtiisiiba wuxuu yidhi xaaraan baa iga tahay markii la weydiiyena wuxuu yidhi dalaaqna waa niyeystay dihaarna waa niyeystay xaaraana iga tahay markaan lahaa hooyadayo kale iga tahan ka waday inaan furana waa niyeysnay nacam labadiiba uu isku niyeystay al asaxu marka waxaa weeyaan waa kala mid uun dooraa laleeyahay labadaas niye nacam ayb wixii uu doorto marka furiinka hadduu doortona furiinkaa dhacayo haddii uu doorto dihaarkiina dihaar baa ay noqonaysaa nacam taana marka uu sheegay niyada waxaa kaloo laga baxtiyaa waqtigeeda waqtigeeda waa sheegnay inay awalulcamal la xiriirsato ayaa waajiba ilaa soonka maahanmarka laga reeba isaga marka waxaa weyaan soonka maxalkeeda baxti kale waxaa weeyaan maxalu niya niyada xaggee laga niyeystaana maxaluha alqalbu maxalkeeda waa qalbiga xaqiiqadeeduna waa maxay qasad shay in loo qasdo ayaa la rabaa yay ka ansaxdaa niyo yaa niyeysan karaan waxaa niyaysan kara qof muslima ilaa gaalka cibaado ahlulcibaado maba ahanba asaga oo laga dalban maayo ma ogtahay tan labaad waxaa weeyaan gaalku isaga marka yaa baxay meeshaas muxuu niyaystaa isaga waa inuu islaamo horta ayb daruuratan marka hal gaal oo waxaa jiro umuur cibaadaad ku tacalluqdo ay ku xirnaan karta maxaa ka mid a ninkii baa wuxuu qabaa naa kitaabiyada ayuu qabaa waa xayshay haddii xaydkii markay xaysho kabacdi miska miska jimaacayaa marka qubaysow lagama raba nacam orod bax qubaysow leeyahay nacam oo qubaysanaysaa marka nacam qubayskaas wuxuu xalaaleynayaa jimaaciisi isaga nacam iyadiina waa gaal taas waa laga reebaa nacam daa'iman qawaacidda istinaa-aad ay leedahay nacam kitaabiyada marka waa laga reebaa fii hada almaxal qubaysaa laleeyahay qubayskaasuna waa qubays qofkaan u xalaaleynaya naagtaan nacam ayb wax cibaado un si ugu tacalluqo waay kafaaraadkuna sidoo kale waa iyadana waa lagu daraa gaalku haddii uu wax nadir kafaaro galoo kale oo yani wax uu wax uun lagu yeesho nader ama wax lamida ah iyo kafaaraad iyo waa samaynaa nacam ayb oo wuu la imaanayaa kafaaradii iyo qaraamaadka iyo w wuu la imaanaa bay dhaheen ayb masalada labaad marka waxay shardiga labaadee niyada qofka yani niy niyeysanaya laga rabo waxaa weeye tamyiiz inuu leeyahay inuu kala sooci karo wax kala sooc inuu leeyahay tamyiiz cunug aan mumayis ahayn waba niyo kama ansaxayso midda saddexaad alcilmu bilmanwiyi kan waa muhimada ogow naam alcilmu bilmanwiyi shayga la niyeysanayo waa inuu og yahay qofka cilmi u leeyahay shay aadan cilmi ulahayn niyadiis maba suurtoobi kartaba ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku baxfiyaa taas nacam uu ku sheegaa alcilmu bilmanwiyi alimaamu اlbagawi wuxuu yidhi faman jahila qofkii ka jaahil noqdo fardiyat alwudu weyseqaadku inuu fardi yahay salaadda inay waajib tahayba qofaan ogeyn lam yasixa minhu ficluhaa ficilkeeda kama ansaxayo shayga aad niyeysanaysid waa inaad taqaano xugunkiisa alcilmu bilmanwiyi w midda afaraadna waxaa weeyaan anlaa ya'tiya bimunaafin niyada wax anfiyaa waa inuusan la imaanin midaan marka kutubta qawaacidda fiqiga waxay ku sheegaan alqacu fi niyati alqacu fi niyati qacu fi niyati marka waxaa loo jeedaa mararka qaarkood shay waxaa jiro cibaadadii cibaadadii inuu la soo darso wax aad niyadii ku goyso wax niyadii jarayo waa inaadan la imaanin qadcigan marka cibaadaadku dhowr nooc ay ku kala yihiin ilaa afar nooc meelahaasuu sheegaa xaafid alcalaa'i alxaafid alcalaa-i afar waxyaabooduu ku sheegaa qayb adoo ku guda jiro haddaad niyeysato inaad iska dhaafto cibaadada aynan buraynin xajka waa kaasnaa qofka isagoo xajkii ku jira hadduu is yiraahdo war waaba dhibba shaqadaane iska dhaaftaa talownaan ayuu niyeystay niyadiisaasaa soo gashay ma go-ayo xajku waa layska wadaa lianna waxay leeyihiin fuqahadu hadduu kaa buraba xajka waa wadi lahayd waa dhammaystiri lahayd soo ma xajku waa la dhammaystiraa isaga isagoo buray baa la wadaa adoo xajkii ixraaman haddii wuquufu carafo kaa tago oo ku dhaafo gurigaaga ma isaga soo noqonaysaana maya dawaaf iyo sacyi iyo xalqi baa samaynaya waa iska dhammaystiray adoo xajkaagii hadda uu fasaaday ogow waa masale xajku uu la gaar yahay ayb iska soo tag un maahan ayb maadaama kiisii faasidka ahaa eeba la dhammaystiri jiray niyadan qaciga ku yimid waxbama dhibaysa marka qaybna waxaa weeyaan waa goynaysaa hadday niyada la soo deristaba nacam cibaadadii dhan baa buraysa tii horey tii dambaba qaybtaas maxaa ka mida salaaddaa ka mida nacam kitaabka abushujaaca markaan akrinayna maxaan ku sheegnay yani mubdilaatu salaad maxaa ka mid ahaana waa in aysan la ima uusan la imaanin inuu salaadii ka baxay inuusan niyeysanin salaadda dhexdeeda haddii marka uu is yihahdo war salaadda iskaga tagba ma ka baxdaa ama waa ku shakiyey ama waaba goostayba inuu iska dhaafo salaaddii bis waa salaaddii meeshaasay ku burtayba nacam mid cusubuu soo bilaabaya islaamkaa lamida iyadana nacam islaamku hadduu niyada geliyo qofka talow islaamku ma iskaga baxdaa walciyaadu billah hadduu is yidhaahdo markaasu ka baxayba islaamkii waa bure islaamkii qayb saddexaadna waxaa weeyaan laba ictibaar qayb leh waay weyse qaadka waay isagoo weysadii ku dhex jiro haddii uu is yidhaahdo iska dhaaftaa weysadan waa go-ay weysadii marka way go-aysaa laakiin intii hore ma burtay mase ma burin khilaaf baa ku jira waxay leeyihin ma burin intii hore niyo cusub unbaad la imaanaysaa waana sii waday unbis wuduuga iyo weyse qaadka ictibaarka labaadoo uu leeyahay waxaa weeyaan markaad sala weyse qaadata kadib ayaa waxaa kugu dhalatay weysadaana maa iskama dhaaftaaba haddaadan naaqid la imaanin weysadaada sidii kugu jirtaa bacdahu iyo fii anaa'ihi bay u kala baxdaa qayb afaraadna waxaa weeyaan qayb wuxuu leeyahay iyadu khilaaf ku jira hal ictibaarna leh soonka adoo sooman haddaa istiraadid iska afurtaa talow yani soonka ma iska dhaaftaa ama waa ku shakisay marka waxau leeyahay marka khilaaf baa ku jira maa buraya iyo ma buraayo ah soonkan ayb yani midda waxaa ah waxaa weeya soonka ma iska dhaaftaa mase iskama dhaaftid hadday saas tahay haddii laakiin ay tahay soonkaani cunto ma uga baxdaa mase jimaac ma uga baxdaa wixii soonka burin jiray hadduu niyeysto inuu uga baxo waa buraya marka saasaa xoog badan taas laakiin haddii waxaas aanay ahayn oo miska dhaaftaa untolo oo iska tahay taas waay marka midda khilaafka uu ku jiro mas'alada marka qadciga ku tacalluqdana saasay u kala qaybiyaan xaafid alcalaa'i alxaafid alcalaa'i kitaabkiisa majmuuc lmudhab almajmuuc lmudhab fii qawaacid اlmadhab ayuu saa ku sheegay ayb niyada rukni iyo shardi inay rukni tahay baa yaa xoog badan ayb tafaasiil dheer dheerna waa ku kala jirta hadda yani intaas ay muhiim ka tahay haraxa marka musanifka aan fiirino wuxuu yidhi wahadihi alqaacidatu qaacidadan anfacu lqawaacidi qawaacidda midda qawaacidda fiqiga ta ugu nafciga badan waay wa ugu weynin badan watadkhulu waxay gelaysaa fii jamiici abwaabi اlcilmi cilmiga abwaabtiisa o dhan fasalaaxu اlacmaali acmaasha salaaxooda albadaniyati acmaasha badaniga jirka laga sameeyo wاlmaaliyati kuwa maalka maalka laga guto salaaxoodu ayb acmaalu اlquluubi wa acmaalu اljawaarixi acmaasha quluubta iyo acmaasha jawaarixda inamaa huwa binniyati niye un weeyaan wuxuu yidhi watadkhulu fii jamiici abwaabi اlcilmi cilmiga abwaabtiisa dhammaanteed bay gelaysaa fasalaaxu اlacmaali اlbadaniyati acmaasha badaniga salaaxooda wاlmaaliyati acmaasha maaliga salaadahooda acmaalu اlquluubi wa acmaalu اljawaarixi ama acmaali اlquluubi wa acmaali اljawaarixi ka bedel acmaali اlbadaniyadan haddaad doonto ayb ama acmaal alquluubi dhaho marka waxaad tidhaahdaa acni waxaan u jeedaa acmaal alquluubi wa acmaal aljawaarixi inamaa huwa binniyati niye unbuu ahaaday oo niye unbaa laga fiiriyaa wa fasaadu hadihi alacmaali acmaashan fasaadkoodana bifasaadi niyati bay ku ahaanaysaakaainatun bifasaadi niyati faidaa salaxat niyatu niyadu hadday hagaagto salaxat alaqwaalu walacmaalu aqwaashii acmaashii way hagaagtay waidaa fasadat niyatu niyadu hadday fasaadana fasadat alaqwaalu walacmaalu aqwaashii acmaashii way hallaabeenoo way fasaadeen kamaa qaala sala allahu alayh ali wasalam inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli mri'in maa nawaa alumuuru bimaqaasidiha arrin muhiimaan ilownay oon ka tagnay oo niyada quseeyo arrinkaa marka waxaa weyaan alumuuru bimaqaasidiha lagu dhex sheego xadiidkan iyo qaacidadanba oo xadiidka laga qaatay fiihi ibdaalun lilxiyal xadiidkan ama qaacidadan waxaa laga qaadanayaa ku dhex jirto wax kastoo xeeladaysi a ah baail inay yihiin xeeladaysiga inuu baail yahay lanna xeeladaysigu waa maxay sharcigu maalan camal min alacmaal qasaduu ka leeyahay camalkaas haddii la sameeyo sharcigu qasadkaanuu ka leeyahay qasadkii sharcigu ka lahaa qasad aan ahayn marka adoo rabo camalkan maku gaari kartaana maya maku gaari karta ma lagu gaari karo maalan tusaaleha muxuu noqon karaa sharcigu hibada qasaduu ka leeyahay hibada qofku xoolihiisa inuu qof u hibeeyo wuxuu ka leeyahay qasad ayb marka qasadkaasi waa maxay hawaab iyo waxaa in laga raadsado dadku isku jeclaado hadday laakiin qasadku uu ka leeyahay hibadu maahan in waajib lagu tagsiiyo maalan ninka xoolou leeyahay zakaa ku waajibtay xoolou leeyahay zakaa ku waajibtay markaasay markay sakadu soo dhowaatay oo ay soo dhowaan rabto xoolihiisii ayuu wuxuu u hibeeyey ilmihiisii maalan si simana ugu hibeeyey intaan qaada ad intaanan kuu hibeeyey adiga intaan adiga intaan adiga intaan waalidku hibadiisa waa ka hibada uu wiilkiisa u hibeeyey waa ka cisho karaa sida aan ognahay caran maaha iyada waktigii zakada markii saas loo dhaafay ayuu yidhi keena nacam waa ka cishtay meeshaas marka maxaa ka soo baxaayo sharcigu qasadkii hibada uu ka lahaa qasad ka duwanoo ninkan ka leeyahay nacam yuhaadicuuna allaha eh, waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun ma banaana marka taas ninka zakada ka tago oo si cad uga tago bareer uga tago iyo kaas kaasaa dembi badan ayuub ibnu abi tamiimata sakhtayaani wuxuu dhihi jiray eh, ilaahay bay rabaan inay u siraan sida ilmaha loo sirsiro kale xaaraanta hadday si cad ula imaan lahaayeen ka roonaa lahayd inay saas ula imaadaan cuquubada dadkaas ay leeyihiin waa ka badan tahay cuquubada dadka xaaraanta la imaado yahuud waa ognahay mukhaalafadoodii qayb yahuudda ka mida oo si xun loo ciqaabayaa jirto daanyeer iyo doofaar laga dhigay kuwii kalena ee iyaguna yahuudda ahaa ee mukhaalafada badnaa looma bedelin sidaas iyaga limaadaa kuwaan waa ka dembi badnaayeen wasalhum can alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri kuwa ilaahay ka sheegay falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin maala nikaaxa labada qof inay isguursato qasadka sharciga uu ka leeyahay waxay tahay shahwadiisana qofkan inuu qofkan kale ku cifo dhowrsanaan iyo in ilmo lagu raadsaday waxyaabahaas laakiin haddii ka waran uu nikaaxu noqdo nin naagtiisii xaaraan ka noqotay si loogu soo celiyo hadday noqoto qasadkii sharciga u ag maray ninkan camalkan daahirkiisa ma la fiirinaayo inama alacmaalu biniyaat baa la leeyahay nacam imaam axmed ibnu xambal raximahullah wuxuu yidhi xiyalku xadiidkan inama alacmaalu binniyaat fiihi ibdaalu lxiyal ayaa ku sugan waxyaaladaa hadday marka la ibdaaliyey ma ansaxayaa marka caqadka noocaas ma ansaxayo madhabka xoogga badanna saas waay inkastoo shaaficiyadu qabaan nikaaxa muxallilka ah haddaysan markaasi caqadka aan lagu sheegin annaga dadka qalbigooda ma ogin waa iska ansaxaa daahir ahaan inkastoo xaaraan oo dembi ay tahay laakiin saxaabadii iyo taabiciintii iyo waxaa laga hayaa inuu xataa ansaxaynin ibnu cumaraa la su-aalay mas'ale ahaan loo weydiiyey markaasu wuxuu yidhi waa ansaxayaa nikaaxu raqbatin hadduu yahay laa nikaaxu dulsatin ayb marka ibnu taymiyana kitaabkiisa bayaanu daliil calaa butlaani taxliilka warkaas shaafici laga soo naqliyo isagu shaki badanuu geliyey oo wuxuu leeyahay yani shaafici yani waa ansaxayaa maca alisaa'ati xoogaa wuxuu shaki buu gelinayaa nacam kaa sugnaanshadiisa calaa kullin eh, wax sugna nikaaxa noocaasoo kalea marka la fiiriyo abdaacda iyo furuujtuna asal xaaraantinimadooda haddii yaqiin loo hubo waxaa lagu xalaalsan karaa un yaqiin kale noocaas oo kaleo warkaas ku jira maya wahaakadaa marka baab walba marka taxayulku waa soo galay dad badan oo fuqaha iska dhigo mutafaqiha ahaa dadku waxay u fadwoodaan xeeladaysigaasnayb xataa qaarkood waxaan aragnay dhahayaan naagta iyo ninku hadday si kale ninku naagta u furi waayo ee macaanidii fasakha iyo waxaasna la waayo naagtiina ay rabto markaas in la furo ama yacni waxaana ay fasakhmaan diinta ha ka baxda ha kusoo laabatanxeeladays marka meeshaas laga raadiyey qaabdarro waay iyada laftirkeedana waaba dhib badan tahay say ugu xasilaysa fiqhi ahaan xataa ayb furqada oo ridadu iyo ay keenayso war tafaasiil baa ku jirta eeda laftirkeeda naam calaa kullin marka xeeladaysiga meel daran buu la gaaray dadka qaarkood marka in qofku xeeladaysiga iska ilaaliyo xeeladaysigu marka muxuu ku imaadaa waajib la rido oo lagu rido wax sida daahirka bannaan ama xaaraan eh, si loo xaara xaaraantaas loo aado darteed jidadkii lagu mari lahaayo dariiq laga raadsado sharciga ayb fuqahadii marka muta'akhiriinta aaday usoo gashay arrimahaas oo kale nacam xataa weliba waxay aada ugu badan tahay axnaafta xanafiyada nacam waxaa la yidhaahdaa abu yuusuf alqaadi kitaab wuxuu alifay la yidhaha kitaab alxiyal bacdi ahli اlcilmina waxay yidhahdeen kitaabu اlkufri kitaabu اlkufri liأna fiihi taxriimu اlxalaal wa taxliilu اlxaraam ayb isagoo hadda yanii inuu ka sugnaaday inuunan ka sugnaanin macaanida uu u alifay taawiil maa ku jira mase kuma jirin ma raba kaas inaan ka dhexgalo laakiin yani meesha ay culimmadu ka taagnaayeen yani heerkaasi ka taagnaayeen dadka marka in loo xeeladeeyo ma fiicna ayb waniyatu niyadu lahaa martabataani laba martaba ay leedahay ixdaahumaa tamyiizu lcaadati caadada soocitaankeeda can ilcibaadati ay laga sooco tamyiizulcaadati caadada ka soocisteeda can alcibaadati laga sooco ay ka soocmayso wadaalika kaagaasina anna sowma waxaa weeyaan soonku maalan huwa isagu tarku dacaami washaraabi wanaxwihimaa cuntayo cabid laga tagayo wixii lamida walaakin taaratan kol yatrukuhu linsaanu insaankii wuu ka tegayaa cuntadii cabiddii caadatan caada ahaan buu uga tegayaa min hayri niyati taqarubi ila allaahi isagoo aynan markaasi ku jirin alla u dhowaansho ayb min hayri niyati taqarubi ilallaahi alloo loo dhowaado niyadeeda la-aanteed fii hada tarki loogu dhowaado tarkigaa dhexdiisa wa taaratan kolna yakuunu cibaadatan buu ahaanaya cuntadii cabidii laga tago tarkigaasi falaa budda marka waxaa qasaba min atamyiizi baynahumaa in la kala sooco dhexdooda athaanii kan labaad tamyiizu lcibaadaati cibaadaadkii oo laga sooco la sooco bacdihaa qaarkood min bacdin qaarka kale laga sooco fa bacduhaa qaarkood fardu caynin waay wabacduhaa qaarkoodna fardu kifaayatin waay wabacduhaa qaarkood raatibatun waay ow witrun waay wabacduhaa qaarna sunanun mulaqatun sunan mulaq ah waay falaa budda min atamyiizi marka walidaalika markaa niyeysanaysa waxaa lagaa rabaa waxaa niyeysanaysa inay noqdaan qasad kow yani ficlu salaat ayaa niyeysanay salaad inaad samayn rabto waxaa kaloo niyeysanaya rutbadii inaad kala soocdo faradkii iyo sunnadii salaadihii laftirkooda inaa kala soocdo duhr iyo casri inaa kala soocdo niyadu marka intaas waay marka ay ka kooban tahay ayb ficlu salaad fard iyo sunno miday tahay rutbada nooca alficlu wاlrutbatu wاlnawcu wa min maraatib niyati niyada maraatibteeda waxaa ka mida ah, wuxuu leeyahay alikhlaasu ayb ikhlaaskii baa ka mid a ah wa huwa ikhlaasku qadrun zaa'idun weeyaan qadar zaa'ida can mujaradi niyati nafsi alcamal camalka nafsadiisa niyadiisa qadar ka zaa'ida waaye ikhlaasku yani waxuu ka wadaa adoo saddexdanba la yimid ayaa laga yaabaa inaa istutusu tukanaysa oo ikhlaasku maqan yahay marka ikhlaasku qadar zaa'ida weeyaan falaa budda waxaa qasaba marka min niyati nafsi alcamali camalkaa nafsadiisa niyadiisa <coughs> waxaa la yacni qasab ah falaa budda waxaa daruuri oo qasaba min niyati nafsi اlcamali camalkii nafsadiisii in la sameeyo niyadiisii iyo walmacmuuli lahu iyo kan loo samaynayo camalkaas labadaasaa marka qasaba camalkiina waa niyeysanaysaa ciddaad u samaynaysana waa niyeysanaysaa allah inay noqotaan raama ikhlaaskii marka kaas damba kanna huwa اlkhlaasu wa huwa ikhlaaskuna an yaqsida alcabdu addoonku inuu u qasdo waay bicamalihi camalkiisa wajhallaha ilaahay wejigiisa uula qasda laa yuriidu hayrahu ousan rabin calaa ikhlaaska wuxuu ku fasiray isagu cadamu shirki shirki la-aan shirkigaasi kii akbarkaa ha noqdo ama asqar ha noqdee waana isku mid famin amhilati hadihi اlqaacidati qaacidadan tusaaleyaalkeeda waxaa ka mid a ah alcibaadaatu cibaadaadka kulluhaa dhammaantood ka salaati salaadii fardihaa wa naflihaa ayb salaadii oo kale faradkeedii iyo sunnadeedii ayb wالzakaati wالsawmi wاlictikaafi wاlxaji wاlcumrati iyo cumradii ayb fardi اlkulli wa naflihi fardi اlkulli intan lasoo sheego o dhan faradkoodii wa naflihi iyo sunnooyinkooda waladaaxi walhadyi wakaladaaxi oo kale walhadyi hadyigii wanuduuri nadarkii wاlkafaaraati kafaaraadkii wاljihaadi wاlcidqi iyo wاtadbiiri waxaasoo dhan marka amhiladeedii wa yuqaalu waxaa la dhahayaa bal yasrii kan wuxuu usii faafayaa uu sii gaarayaa oo usii tallaabayaa ilaa saa'iri lmubaaxaati mubaaxaadka inta soo hartoo dhan idaa nawaa biha hadduu qofka la niyeysto attaqawii inuu ugu xoogeysto calaa daacati illaahi ilaahay daacadiisa aw itawasuli ilayha inuu ku gaaro kal akli washurbi cuntadii cabiddii oo kale daacadii inuu ku gaaro uu la niyeystay ayb wanawmi hurdadii oo kale lmaali wanikaaxi waalwad'i fiihi wafi اlamati wadigi fiihi wafi اlamati ee addoontiisii ayb idaa qasada bihi اlicfaaf haddii uu ula qasdo inuu iyaga marka uu cifo siiyo isagana ku dhowrsado kayrkiisna uu cifo u yeelo naag buu guursanaya wuxuu u guursanayaa maalan iyadana cafiifad ku noqoto addoon baa marka uu wadinayaa wuxuu u wadinayaa uu markaa milkulyamiin ugu tegayaa in iyadii markaas aynan zina iyo waxaas aadin hadduu u niyeysta marka waa leeyahay xadiidkii arbaciinka ku jiraana daliilba buu yahay nacam ayb ayaati axadunaa shahwatahu wayakuunu calayhi ajrun ay saxaabada weydiiyeen iyo hadalkii mucaad uu yidhi inii axtasibu nawmatii kamaa axtasibu fii qawmatii aw taxsiili lwaladi saalix ama walad saalixa inuu helo ayuu ayaa niyada uga jira ow takhiiri اlummati ama ummadda inuu badiyo waxaaso dhan najar buu ka helayaa waana shay iska mubaax ahaa ogow hunaa macnan macnaa jira yenbagii tanabuhu lahu in lagu baraarugaa ay haboon tahay wadalika ana aladii midka yukhaadabu bihi lcabdu addoonka lagula khidaabayo nowcaani waay amrun maqsuudun ficluhu amar ficilkiisaba la rabo iyo wa amrun amar maqsuudun tarkuhu ka tegistiisa loo qasdayaa arrin in laga taga loo qasdaayo iyo arrin in la sameeyo loo qasdaayo faama alma'muuru bihi shayga la amray isaga falaa budda waxaa qasaba fiihi amarka kaa dhexdiisa min aniyati niyo ayaa laga rabaa ma'muuraadku niyay u baahan yihiin fa hiya niyadu shardun waa fii sixatihi ama waa rukni wa fii xusuuli hawaabi iyo hawaabka helitaankiisa bihi isaga laga helana niyadaas shardi waa ka salaati wa naxwiha wa amaa maa yuqsadu tarkuhu wixii ka tegistiisa loola qasdayana ka isaalati najaasati najaasada iska zuulinteedoo kale waaye fi thawbi marada laga zuuliyo walbadani jirka laga zuuliyo walbuqcati iyo makaankii wa ka adaa duyuuni alwaajibati deyntii waajibka ahayd inaad iska bixisoo kale iyo ayb kuwayaalkaasoo kale waay wax tarkigooda un loo qasdaayo waa wixii tarkigooda loo qasdaayo wixii macna tarki leh waa adaa-u duyuun macna tarki bay leedahay ayb fa amaa bara'atu dimmati dimadii oo la beri yeelo min annajaasati laga beri yeelayo idaa asaalahaa hadduu zuulinayo najaasada waduyuuni duyuuntii idaa qadaahaa hadduu gudayo bara'atu dimmati min adduyuuni laga beri yeelo waduyuuni marka waxay ku cadfan tahay annajaasatidaas idaa qadaahaa haddii uu iska gudaayo dayntii falaa yushtaradu laha niyatu niya looma shardiyo fatabra'u dimatu dimadii waa beri noqonaysaa walow lam yanwi yousanba niyeysanin wa amaa xusuulu hawaabi hawaab inuu helo calayhaa kan korkiisa uu ka helo eh, tabri'atu dimadii inuu ajar ka helo falaa budda fiihi kaa dhexdiisa waxaa qasaba min niyati taqarubi ila allaahi ilaahay loo dhowaado niyadeeda qasab ah fii hada kan ayb wallaahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamedi wcala alih sab